alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah amaa bacd waxaan isku jiraa weli kitaabu ahaara waxaan soo garnay baabulxaydi xaydkii iyo caadadii gabdhaha ku dhacaysay buu baabkan ku saabsan yahay iyo axkaamtiisa baabulxaydi caadad caada ahaan culimmadu kitaabu ahaaray ku sheegaan kitaabu ahaara marka lagu sheegaya sababtu waxaa weeye labadii noocee tahaarada ayaa labadaba xaydka isugu yimaadaan tahaaratu khabatin wa tahaaratu xadatin labadaba way ku kulmaan tahaaratu khabatin waa yahayoo ijmaacan naskuna waa tilmaamay dhiigga caadadu najaaso wey jirka iyo dharka iyo dhulka meeshii uu gaaraba sidii najaasadii baa looga dhaqayaa tahaaratu xadatna waa yahay oo waxyaabaha qabayska waajibiya oo marka laga qabaysanaya niyada u baahan haddaba dhinaca waa ka cibaadaadka tahaaraadka ah ee niyada u baahan ee tahaaratu xadadka la yidhahdaa qaybta akbarka ee weyn mararka qaarkoodna wuxuu isu bedelaa isla dhiiggaasoo axkaam kala yeeshoon aakhirka baabulxaydi ku arki doono markuu istixaadada ama dhiig furanka noqdana xada asqar buu isu bedelaa oo axkaamulbowl buu qaataa marka tahaaradii labadeedii noocoo khabas iyo xada ahayd iyo midda xadadka ah taadii yarayd iyo tii weynayd intaba waa isugu yimaadeen baabulxaydi laakiin tahaaradiisu ka asal ahaan dumarkay khusaysaa ragguna barashadeeda kama maarmaan waayo waa mid ay dhashay haweentu iyo mid dhalay miday la dhalatay iyo miday u dhaxday baynu nahay gurigaaga axkaamtii iyo guriga aad ku nooshahay marna waalid bay la xidhiirtaa marna waladaad dhashay la xidhiirtaa marna walaal bay la xidhiirtaa marna qofaad nolosha wadaagteen bay la xidhiirtaa marka kaa saari mayso baabkan baabul nisaa weeye haweenku waa inay bartaan walihaada waxaad ku garan intaa kutubta fiqigeed akhriyaysa abaabulxayd iyo tafaasiisha axkaamtiisa laga hadlayo waxaa qoraya waa rag ee dumar ma aha siday raggaasi u barteen iyo axkaamtii diinta la baranayay buu ka mid yahay laakiin waxaa la yidhahdaa minhaajka ahaarada kitaabka ugu dambeeya waa kitaabulxaydi baa baabu ahaara ugu dambeeya fasalka baabulxaydi ugu dambeeyana faslu ra'at baa la yidhaahdaa waa fusuusha kitaabka minhaajka ugu adag lisabab waaxida ma adka laakiin lisabab waaxid u adkaadoo masale xisaaba way haddee wadaad weligii baadee joogon ku darya ka gooya ku dhufa midna aan akhrisan baa faslu ra'di iyo xisaab la kala goynayo oo la ysku darayo oo mararka qaarkood cacab gelaysa baa meesha ku qoran ra'at litiscin aqalahu markuu ka bilaabay bay garan waayeen marka laba wadaad way wadeen xisaabtii isku celceli isku celceli dee weligiiba ninkan xisaab looma dhigina markaasay ku istaagtay meel baadiye geed hoosti baa minhaaj lagu raacanaya markaasu waxay isweydiiyeen wuxuu yihi ware heblow adi xayd miyuu kugu dhici markaasuu yihi maya anna miyuu igu dhici maya bala qaade labada baal isku dhejiyo ina dhaafi buu yidhi kitaabka labada baal intaa isku dhejiso ina dhaafi buu yidhi fasalkaa ra'ad ma adka markay masaladu xisaab qofku waxun mabaadida asaasiyaadkeeda wax yar ka garanayo taas waxaan uga jeedaa axkaamulxaydi barashadeedu waa axkaamtii kale la mid tahay masaa'ilulxaydina si gaara ah guuga dumarka iyo gabdhuhu inay bartaan baa looga doonayaa dhinaca kale haddaad ka eegto nusuusta axaadiida nabiga laga warinaya ee baabulxayd ku soo aroortay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dumar baa warinaya saxaabadda warinaysa saxaaba dumara wey oo waxaa nabiga mar kasta weydiin jiray ee xaaladaha kala duwan ay qabsan jireen ee haysan jireen dumarkay ahaayeen saas darteed dumarku inay cilmi iyo aqoon dheeraada u yeeshaan waa laga maarmaan hal sababoo u sahlayaa jira sideedaba baabka masaa'ilka iyo axkaamta badan markii aad la nooshahay ama aad ku dhex jirtaay uu ka fudud yahay markay keliya tiori iyo ka sheekayn kugu tahay iyo la yidhi si xajka lagaaga sheekaynayo markaad tagtuunbaa si fiican u fahmi inta lagaaga sheekaynaya niman islii weligii iman haddii la yidhaha halkaa markaad martay si straight baa la yidhahdaa ee jiirada saas intaad gasho dhinacaa jaamka u leexa haddii la yidhaahdo de sheeko wuu xifdiyi karaa laakiin markuu yimaado dhinacay ka jirto maxaa maxaa ganaa ma garan kara xajkuna waa sidaas waxaa lagu leeya halkaa markaad joogta dhinaca mina u dhaqaaq istaagta ee mina dhinacay kaa jirta maxaa ganaa gabaadhiis taa maraysa dhankaad fiirisaba dad baa u socda markaasaad garan waayeysaa dhanaad u dhaqaaqdo marka waxaa lagu leeyahay aad ka baxda safiya marwa-aad haddaan lagu hagin dawaafkii markaad dhammaysay rid kasta dad baa kasii fulaya kuwabaa safa u socda safa maka jidkana ma jidkana ma jidkana wax kasta oo in lala noolaada u baahan markaad dhex gasho baad garan hadda innaga magaalada dhallinyarada markii xoolaha laga sheekaynayo sheekay ku tahay saasuu noqdayoo geelu intaa markuu noqdo arigu intaa noqdo markuu saa isu bedelo hadhow hadaay maxaa la yidhi haddaad tidhaahdo ma garanaya noobu ku leehy laakiin ninkii baadiyo joogay xoola soo dhaqay marka laga sheekaynayo hal mar keliya in lasaa loogu dulmaro buu ubaahan yahay hadduu fahmo qaabkay u socotana inta dambe isagaa kuusii dhammaystiraya wuxuu garanaya wey suuqaa marka laga sheekaynayo waxaa si fiican u garan dadka suuqa jooga markii ganacsi gaara ah laga hadlayana waxaa si fiican u fahmaya dadka ku dhex jira ganacsigaa dadka ka shaqaysa markaad ka sheekaynayso dadkaan u dhaweynayo wax lamida waxaan laga sheekaynaya jinni muxuu ahaa iska dhegaysa markaa dambe intuu cajsoo hahaamsanayaan halka midkii ku dhex jiray laga yaabo inuusan ishiisa aynan biriqsanin oo wax yar saa dhex mara waxoogay ay noqoto ninun dagaal inuu galo u dhawaado waxaan uga jeedaa baabulxaydi maadaama gabdhuhu ay nolol maalmeedkooda la nool yihiin way ka fahmi ogaanayaan ragga masaa'il badanoon ragga ku dhacayninna iyaga camal ahaan bay u arkayaan marka tafaquh gaara inay u yeeshaan way u baahan tahay aqalu sinin da'da ugu yar oo taxiidu fiihi sinigaa iyo da'da ay ku xaydsoy caado ku dhacda almar'atu haweentii istikmaalu tisci siniina sagaal sano markay dhammaystirata weeye taqriiban ku dhowaanshaha taqriiban waxaa looga jeedaa inay buuxdo sagaal sano qasab maaha wax yarna waa ka dhimanaan karaa wax yarna waa la rabaa raaci karaa aduu sagaal sano waxyaaba wax yar iyo maalmo dhiman dhib ma laha sagaal sano qoftu hadday gaarta dumarkaa qasab maaha caado inay ku dhacdo laakiin way gaartay xilli ay caado ku dhici karta wey wixii sagaal sano ka yarse maya falow ra'athu dhiiggii haddii ay aragto damiirku dhiigguu noqonayaa qabla tisci siniina sagaal sano ka yar hadday aragto lizamanin zamanna ay ka hormarto sagaal sano laa yasacu uhran xaydan aan u waasac noqon karin karinoyna wadageli karin inay caadana ku dhacda daahirna noqoto fa huwa xaydun wey wailaa fala haddiise u waasac noqon kara maya walaa xadda xad go-an ma leh liaakhirihi da-da ugu dambaysay caado dumarka ku dhacdo fa yumkinu waa suuragal ila ilaa ay ka dhimato halkan hal mas'alou ka hadloo laba dhinac leh daadee ugu yaroo dumar caado ku dhacdaa da'dee bayse sinul iyaas intay gaarta ay ka go'daa laba mas'alo wey labada mas'alo wax daliiloo cad oo sariixa oo asaxay intaan ogahay ma laha masalahun istiqraa' iyo haweenkii in la dabagalay oo ulmada culimmada nin waliba xilligii iyo mantiqadii iyo dhinacii uu joogay uu waraysi iyo baadhitaan badan sameeyeen qofkii ugu yarayda caada ku dhacdo iyo da-dii ugu weynayday caada ku dhacdo isku celceliskeedii nin waliba intii u soo baxday wey usoo bixitaankaas waxaa saamayn ku leh saddex arrimood saddexdaba da sida buluuqa buu ka mid tahay caadadu saamayn bay ku yeelataa cimilada iyo hawadu saamayn bay ku yeelataa oo kulayl iyo qabow leh iyo hawow dhaxayso muctadil oo dhexdhexaada ah saamayn bay ku yeelataa waxaa la yidhahdaa takdiyada iyo cuntada iyo wuxuu dadku cunaanna saamayn bay ku yeelataa shucuubta iyo bulshooyinku cuntooyinkay cunaanna way kala duwantahay waxaa saddexaadoo saamayn ku yeesha jinsiga iyo dadka usuushooda qawmigaah oo usuusha qawmigihii qaarna durbo way baaluqaan laakiin dib bay durbo ka gaboobaan qaarna baaruqoodu wuu daahaa hadhow wakti dheer bayna da'du ka muuqanin hadda shucuubta haddaad eegto qaar baa sagaal markay jiraan aadan weyl iyo maqal u dirsanaynin qaarna toban jirkoodu waxaad moodaa han iyo toban lix iyo toban jirka soomaaliyeed baad moodaa shucuubtan qaab shibnuqara alhindiya ee afghanistan iyo marka aad aragta shucuubtooda daaruma tegine dadkoodii soo guuray ilaa kashmiir iyo aada la noolaato gabadhu toban hadday gaarto soomaali qiyaas haddii lagu yidhahdo shan iyo toban lix iyo toban inay jirto unbaad u qaadan ilmaha si suu nolol wanaagsan ugu koroo koolkoolin lahoo raashin badan oo dawo badanna daway kicisaa waad aragteen xayawaanaadkan digaaga iyo xooluhu nafaqooyinka qaar markii la siiyo hormoonaadka kor u qaada inay wax yarba digaaga iyo xoolihii ku weynaanayaan dhirta somayna arag midhahan la guro ama yaanyada leh ama tufaaxa leh beeraha wax la siiyo oo ramonaadka geedaha lagu badiyo waxyaabana lagu waraabiya markaad tagto maanta beer yaanya aad guraysaan casarkii waxaad ka dhammaynaysaan xabad guduudan oo dhan oo bisil habeenkii markaad galbataan subaxii beertii wada guduudanta xalay intaad maqnaydeen oo hurudeen bay wada bislaatay subaxii baad bilaabaysaan casarkii baad iska dhammaynaysaan subax kala soo kalla waa halkeedii waa waxa la siinayo wey haddaba dheefta cuntada la siiya nooceeda ama la cunaay qofku durbe inuu kaco ama durbe bisaylkiisu soo degdega way sababtaa maalinta waxaan uga dan leeyahay culimmadu zamankii iyo goobaha ay ku kala noolaayeen takdiyadii cuntadu waa kala duwanayd cimiladiiyo hawaduna waa kala duwanayd iyo ajnaastuna waa kala duwanayd waa shay abiici ah marka inuu nin walba aaggii iyo zamanka iyo aagga uu joogay nataa'ij kala duwan ay soo baxaan oo nin waliba nataa'ijkii u soo baxay aqalu sini lxaydi iyo aqaluhu iyo akaruhu uu ku saleeyo shay abiiciya ah wey intaa waa mabdaa guud iyo wejka ikhtilaafka culimmadu ay iskhilaafayaan raxmat ullaahi calayhim jamiican masaladuna daliilkeeda ugu muhiimsan istiqraa iyo dabagal wey masalada sagaal sanoy caado ku dhacdaa ay gabadhu ku qaangaari kartaa iyadu waxyaaba gaaray fuqahadeenu dugsadeenoo intaa ku dareen mar waxay yidhaahdeen istiqrihii waxaan ku ogaanay oonu aragnay gabdho sagaal jiroy caado ku dhacday idinku haddaad qariibsataan toban jir uur leh baan anugu arkay toban jir uur leh baan arkay markada sagaatir inay caado ku dhacdaaye aniga caadi abiici bay la tahay way wax dhici kara ma yaynan badnaanin laakiin ma dhici kartaa wey waxyaabo lagu kabay baa jira waxa asaxayna aada uguma cadda laakiin waa laga urin karaa waxa ku cadna ma asixin waxa asaxayan ku cadda in laga sa urin karaaye waa qisadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo caaisho guurkeeda wey nabiga caaisho waxaa lagu meheriyey kamaa fi saxiixi sida saxiixaan leeahay iyadoo lix jirta wa binaa bihaa wahiya bnatu tiscin sagaal iyadoo jirtana waa loo aqalgeeyey walidaalika masaladaasoo kale imaamu tirmidi markuu marayay fii sunanihi aimmada fuqahada qabta markuu sheegay buu halkaa aar ku sheegay wuxuu waruwiya can caaishata annahaa qaalat idaa balagat iljaariyatu tisca siniina fa hiya imra'atun gabadhu haddii ay gaarta sagaal jir naag wey sidoo kalena bayhaqi sunankiisa ku soo guurinayaa laakiin labaduba bilaa sanadin bay soo guuriyeen waxaa kaloo ka soo guuriyeen cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar radi allahu canhu wa inuu nabiga ka wariyey idaa ataa cala aljaariyati tiscu siniina fa hiya imra'atun gabadhii sagaal sano hadday u dhammaatoy marto naag wey xadiidkaasina abu nucaym iyo khaiibu lbaqdaadi iyo daara quطni iyo rag lamida baa wariyey qaarna ibna casaakir ay u tiiriyaan sanadkiisa laakiin daciif wey waxay yidhahdeen xadiidkan waa daciif waa ku cadyahay qowlka caaisha hadduusan sanad lahayn waa iska daciif waase ku cadyahay aqalgeyntii iyo gurigeyntii caaisha kuma cadda way asaxday laakiin waa laga urin karaa istiqrih iyo dabagalka yagiina inahaasuu tilmaamay intaa markaan isu geyno wax waxna dhaamahayaba ma jira yidhahdeen halkaasay yidhahdeen ninkii waxna dhaamahaya ha keeno maalin dhexdaasa ah waxaan ku arkaya warbaahinta sagaal jir uur leh taan tobankan waan arkay laakiin sagaal jir uurle warbaahintaan ka aqrinayay mar masaladan aan baarayo on lahaa weli wax cusboonaaday eh, websaydyada fuqahada wax cusboonaaday oo mutajadida ma jiraa masaladan ba waxaa arkaya iyagoo qoraya magacii iyo goobtii iyo wadankii iyo xaqiijintii sagaal jir uur leh gabadh hadday uur yeelatana caado waa ku dhici kartaa wabittaali fuqahadeenu hadalka ay yidhaahdeen warkaasi war istiqrahoodii iyo dabagalkoodii wax caddaynaya lahayo wey intaa kale markaad ku sii kabtaay waxna dhaamoon lama hayo akaru sinina da'da ugu weynna da'ay ku dhammaata ma laha waxaa keenay in la baxsiyo daahirka qur-aankaa keenay qur-aanka ilaahi subxana wa tacaala markuu haweenkii ciddada tirsanaya xaydka ku tirsaday la sheegay baa layidhi walaa in yaisna min almaxiidi kuwa caado ka quustay dadee baa lagaga quustaa su-aashu inay timaada marka meesha waa ku jirtaa marka dad fuqahadeena jawaabteedu waxaa weeye da lagaga quusta ma lehe dadka qaar baa ka quusta haween buu ka go-a oo rasmi ahaan isaga waaya laakiin da go-anoo dadaa markay haweentu gaarto xaydku istaagi ah daliilna ma laha istiqruhuna wuxuu ina tusay taa wax ka duwan soomaad arag haween iyagoo aan aada u weynaanin dhalma daaya iyo ku iyagoo aada u waaweyn ilmo dhala labadaba way jiraan waxay yidhahdeen cibro waxaa kuugu filan qisatu nabiyillaahi ibraahim calayhi salaam iyo zakariya mid waliba wuxuu ku dooday wamra'atii caaqir way waa yeeshay taariikhda iyo siyarka muarikiintuna waxay sheegeen inay sagaashan jir iyo boqol iyo wax kala ahaayeen dee islaan sagaashan jirto waaslaxnaa lahu zawjahu ilaah intuu ka dhigay kadib ilmiya uur qaatayna caado way yeelataaye haddiiba da-daa nusuustu tilmaantay dumar inay sagaashan ku qaadeen dee daba ha qabane adugu ummaddanna la yidhi dawaa badanaa sagaashan ma gaalaano uu nabigu yihi muctaraku lmanaaya maa bayna sittiina ila sabciin malakumowtku intii waa yeeshay inta badan meesha uu u fadhiya kuwa jaafo qoorta ku jaro waa lixdan iyo toddobaatan inta udhaxaysa wa qaliilu man yajuuzuha toddobaatan wax yar baa dadka guddooba hadii la yidhi daaha u qabanin iyadana walaa xadda liaakhirihi inta ugu weyne ugu badanna xad go-an iyo da ma leh saa darteed haddii sagaal sano ka hor ay caado isku aragta gabadhii waxaynu leenahay laba mid weeye fi lmadhabi haddii waktigaa wakti caado iyo tuhri tiradoodu inoo iman doonto inta ugu yar iyo ugu badan ay wakti ku filan uu yahay maya waay qabla caada ku dhacdaan dhahaynaa hadday waktigii muddadaa ka yar tahayna taqriiban baynu nidhio wixii uhri iyo caado xayd muddadood wada socda ka yar waa wax qaliil ah wixii gaadhana wax kaiira weeye taqriibanna waxa yar baa loo isticmaalaayo waxa kaiirkaa looma isticmaalo waaqalu lxaydi caadada inta ugu yari yawmun walaylatun habeen iyo maalin weeye waqaalibuhu inta ugu badanna sittun aw sabcun lix ama toddoba weeye waa inta qaalibkee loo badan yahay wa akaruhu muddada ugu badanna khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood weeye wa aqalu tuhri daahirnimo waxaa ugu yar bayna alxaydatayni laba caada dhexdoodna khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood weeye walaa xadda xad go-an ma laha liakarihi uhriga inta ugu badanna xad go-an ma laha halkana wuxuu kugu sheegay afar mas'aluu kugu sheegay uhri maxaa ugu yar maxaasa ugu badan maxaasa dhexdhexaad waa masaailka koobaad wey ama saddex waa laba masalo maxaa ugu yar maxaase ugu badan waxaa ka dhalatay maxaa dhexdhexaada waxaa ugu yar buu ku yidhi maalin iyo habeen ma daliil iyo nas baa jira maya waxay ku leeyihiin laba laba arrimoodba waanu ku salaynay marka koobaadi dhiigga caadadaee ugu yareen aragnay dumar istiqrahayaga iyo dabagalkayagu fuqahada shaaficiyada haddaanahay habeen iyo maalin buu tilmaamay masaladanna asal istiqri iyo dabagalba waa wax ka yar ma hayno masalada labaadeen milicsanayna waxaa weeye habeen iyo maalin wax ka yar aad looguma ogaan karo dhiiggu inuu go-ay waayo dhiigga caadadu caadisi ahaantiisaba had iyo goor ma socdo ma qoyana waa googo-a waxaa laga yaabaa hadday isku aragtay gabadhu inayna ilaa cishaha kadib isku arag subixii ay isku aragto wayna inoo iman doontaa mas'alada ah walow ra'at daman saacatan wa naqaa'an saacatan uma daman saacatan wanaqaan saacatan subxii dhiig bay isku aragtay barqadii ilaa duhur iskuma arag casarkiibay isku aragtay kadib ilaa cishaha iskuma arag cishihiibay aragtay kadib way weydo subxii dambe barqadii ka hor iskuma arag maxay samayn xilligii dhiigga ayna lahayn mataahirba mise ma aha filmadhabi xayd wey waxay dhaheen tuhur xaydku sidiisaba shardi maaha inuu qoyaankiisu daa'im yahay wuu taqatucaayo wuu googo'aa muddada ugu yaraan lagu ogaan karana maalin weeye ama labayo toban saacadood meelaha wey labayo tobankii saacadood saacadihii habeenka marka lagu darana inta ugu badan waa la hurdaa xarakaadkiiyo dhaqdhaqaaquuna badanaa ku yimaadaa yawmun walaylatunna isku xugun waxba badan ma kala haraan taana aleelaha si fiican habeen iyo maalinbaa lagu ogan karaa inuu joogiyo inuu go-aye iyadan aan ka dhigna yidhahdeen laakiin fuqahada qaar baa diidan waqaalibuhu sittun aw sabcunna daliil bay iyadu leedahay wa inta ugu badanna khamsata cashara wa aqalu bayna alxaydatayni khamsata cashara labadaa waa mas'ale isku qaab u wada socda uhri waxaa ugu yar shan iyo toban xaydna waxaa ugu badan shan iyo toban aalibkana lix ilaa toddoba weeye aalibku lix ilaa toddoba inuu yahay mas'alaة mustaxaadati wlmutaxayirati masalada laga keenay wey way noo iman doontaa ee nabiga sala allahu alayh alih wasalam xeed baa gabadh dhiig furan ku dhacay baa la weydiiyey dhowr su-aalood baa la weydiiyey marka dhowr jeer mar wuxuu xukumay hadday caadadeedii taqaana caadadeeda ha raacdo marna wuxuu xukumay dhiigga hadday kala garanaysa dhiigga ha raacdo labadaa wixii aan ahayn wuxuu yidhi bishiiba lix ilaa ama toddoba maalmood xaaido iska dhig waxaa lix ama toddoba looga dhigay waa aalibunisaai haweenkaa aaliban sidaa ah marka aalibulxayd halkaasaa laga keenayo isagu daliil marjicoo muctamad u leeyah markuu wax wareero meesha loo noqdo weeye xukunkana haalibkaa la siiyaaye naadir lama siiyo shan iyo toban baa duhri ugu yar han iyo toban baana xayd ugu badan mas'aladaa istibtaaj baa lagu keenay waxay yidhaahdeen culimmadu lawaahinka nusuusta mutaxayirada hagtay waxay tilmaantay bil kastaba duhur iyo xayd baa isugu yimaada fii kulli shahrin gabadhii waxaa isugu iman kara duhur iyo xayd aasiyaba mustaxaabo markay tahay wuxuu nabigu xukumay alayh salaat slaam haddaba inay xaaido noqoto aahirana ay noqoto masalada waa masalo masalada labaad waxay yidhaahdeen waa juzyada ka dambaysaoo uhriga inta ugu badan xad ma laha oo gabadhu markay umul tahay ilma nuujinayso laba bilood saddex bilood inuusan ku dhicin baa dhici karta qoftii haween tahayd inay muddo dheer daahirba iska ahaato caadaba ku dhicin kadibna mar timaadaa laga yaabaa mar walbana duhriga iyo xaydka qaaliigaa ah, asal ahaan duhrigaa badan oo nabigu lix ama toddoba caado iska dhig markuu yidhi saddexiyo labaatan ama afariyo labaatankii kale maxay noqotay daahir bay noqotay intaa waxaan kuu leeyahay laba mas'alaan rabaa inaan ka soo dhiraadhiriyoy fuqahadu sheegeen kow waxaynu nidhi haddaba waxaynu qariray oon meel dhignay bishu waa inay xayd iyo caado isugu iman karaan hadday xaad iyo xaydka isugu iman karaan qadar muntasaf ah oo sida loogu qaybinayana wax daliiloo cad aanaan haynin qaacido fuqahadu ay leeyihiin baa jirta wuxuu xaq mushtaraga ah hadduu yahay oo musaaxama xaq la isku haysta la wada leeyahay miqdaarka iyo qadarka la kala leeyahayna aan la aqoonin waa la kala badhaa labada qof baa xaq wadaaga lahaa say u kala lahaayeenna qadarkii lama kala garanayo nusnus baa loo qaybiyaa qaacidada insaafka iyo cadligaa saa ay fuqahadeenu qabaan xuquuqda majhuulada ee isdixaamku ka jirae dadka ka dhaxaysa miqdaarkeedu majhuul yahay nus nus baa laga dhigaa waxay yidhaahdeen bishii waa xaq mushtaraga bayna aطuhri waalxaydi qaacidadaasi wax maxay keenaysaa nus nus in laga dhigo qaacidadii waan camal siinaynaa mar waxaan leenahay xaydka waxaa ugu badan shan iyo toban duhrigana waxaa ugu yar han iyo toban han iyo toban iyo han iyo toban bishii uqaybi misaa soo harta horta halkaa qaacidat linsaaf baan ka camal siinaynaa laakiin duhriga han iyo toban baa ugu yar waxaan u nidhi lianna asalka duhurkaa ka badan saa darteed aqaluhu intuu ku yeelan kara bisha waa nus inay noqotaa xaydkana taasaa ugu badan baa nidhiyo mar haddii laga badan yahay duhriguna qaacidadii insaafka nus uusan ka yaraysanaynin de waxa usoo haree ugu badanee u heli kara isna waa nus han iyo toban wey walidaalika qulnaa aqalahu waaarahu aara alxaydi waaqala uhri halkaasaan ku salaynay tabriirka fuqahadeenu qaabkaas weeyo waxyaabaha qawaacidda iyo macaalimtaa guud baa la isku ururinayaa laakiin masaladu iska istiqraa wayo daliil khaasa ah keen haddaad tiraahdo laguu heli maayo laakiin laguu heli ma maaha macnaheedu warkii fuqahadu ay yidhaahdeen inaad fudaydsan karto sababtoo ah marka aad khilaafto warka aad tiribaa adna daliil lagaa rabaa adigana daliil baa lagaa dooni daliil heli maysid marka haddaad iyaga warkoodii ku durto daliil cad ma laha adna wixii aad sheegta daliil cad ma laha markee taa gar ku heli maysid haddii aad rabto adigu war inaad tawjiihiso oon daliil cad lahayn de koodii inaad ku durta daliil cad ma lehe iyagu waxbay isu ekeysiyeen oo isla doondoonteene waxaa isla doondoonatay baa lagaa rabaa taa waxaan uga jeedaa marar badan fuqahadeennu markay wax dhiraandhiriyaan in la dhayalsada ma aha famataa dara'at daman famataa goortii ra'at ay aragta haweentu daman dhiig fii sini lxaydi iyadoo dadii xaydka gaartay ee sagaalka ahayd walow xaamilan uurba hal ahaatee wajaba waxaa waajibaya tarku maa tatruku lxaa'idu caaidadu waxa ay ka tagto inay ka tagtaan marka hore ku waajibi halkan laba mas'aluu kuu sheegay mas'alo waxaa weeye gabadhu hadday caado gaartay dhiigga ay aragta asalku waa caado ilaa ay dib ka caddaato inuusan caado ahayn marka u horayse dhiigga la arko caado ahaan baa loola dhaqmay famataa ra'at daman fii sini lxaydi walow xaamilan fawajaba tarku maa tatruku lxaaidu sidii xaaidadii bay u dhaqmi dib hadday ka cadaato xayd inuusan ahayn waa la tadaarukayaa wixii xaydnimo loola dhaqmay ee inuu khalad yahay ay caddaatay maxaa yeelay qaacidadii fuqahadeenna fuqahadaa waxay ahayd laa cibrata bilkhaطa'i اlbayini khaطa'u wixii aad ku qiimaysay xayd dib hadday ka caddaatay inaad qaldanayd waan qaldanaa saasaan u qiimeeyey sideedii ku daa ma laha khalad inuu qalad yahay ee caddaatay wax ka soo qaad ma leh adun baa qaldanaaye wixii sidiisii hore ku celi wey masalada waa masalada koowaad masalada labaad wuxuu kuu qariray madhabku gabadha caadada qabta xayd ma ku dhici karaa mise kuma dhici karo waa masala khilaafiya ah masalada xaamiladaan leh cafwan gabadh uur leh caadama ku dhacdaa waa masalo khilaaf adag culimmadu dhex maray wey si adagna la ysugu dhagax tuuray wuxuu kuu rajaxay madhabka gabadhaa uurka leh waa ku dhici kartaa caadadu lianna dhiiggan ka yimid asalku dhiiggii dumar ka yimaada caaduu ahaa xamliga iyo uurkuna naaqid ma noqon karo culimmada fuqahadeenna qaar baan sidaa qabin oo qaba gabadh uur leh caado kuma dhacdo aniga taasaa dawaahirka nusuusta iyo shariicada iila dhow inayna gabadh uur leh caado ku dhicin ilaa hadda aibadii iyo dhakhaatiirtii markii la yidhi war bal waxaan ku lug leeyahay meel saarana iyaga laftoodiibaa qoorta iskula jira aibadii laftoodiibaa qoorta isla galay dhiiggan imanaya maaha caadadii ee waa dhiig si kaloo xanuunihiyo iyo maya oo dhiiggii caadada ahaa ilmaha nafaqadiisuu aaday waxay caadada gabdhuhu u dhacdana markii dhiiggan uu diyaariyo muddo ilmihii nafaqa inuu u noqdo haddii uurkiiiyo ninkii ilmo geli waaya wuu soo burburaa dhiiggii waa yimaadaa haddii ninkii ilmo galana baybkii nafaqada ilmuhu raaca xagguu aadaa waxaan waa wax kale ay qaar yidhaahdeen kii caadada asalkeed nafaqu aaday qolada kale waxay idhahdeen maya nafaqada markuu aada hadhaabaa soo harhari kara waxyaaba hadhaa oos beerdar beerdaroobay wey waxaan idin leeyahay dawaahirta waxaa iila dhow nusuusta xaamiladu inaan xayd ku dhicin waa mas'ala waaxida weeye sharcigeennu gabadha markii ay nin xiriir yeeshaan ama bibi xaaraan ha ku xidhiiraan ama shubha ha ku xidhiiraan ama xalaal ha ku xidhiiraan ay xarigoodu kala goo in minkeedu bannaan yahay sharcigu waxaa yidhi ha lagu hubsado caado inay ku dhacdo oo caadadii ku dhacday waxaa looga dhigay astaan in minkeedu bannaan yahay haddaad dhihi lahayd ciddadu waa saddex jeer markay soo noqnoqoto waxaan arkaynaa fasxu nikaaxi iyo istibraa'u raximkii shubhadi iyo wixii lamidka ahaa bixaydatin waaxidatin baa istibra lagu sameeyaa zubadkana waa kusoo marray kana baabu nikaax waa inauman doonaayo hadday masaladu masalatu lfaskhi tahay ama masalatu shubah tahay ama masalatu zinaa iyo wax lamida ay tahay bixaydatin waaxidatin wey nusuusna way leedahay halka xaydadaba shariicadu hadday istaajisay maqaamkii inuu daliil iyo caddayn u yahay baraa'atu raxim u yahay haddii aynu niraana raximkii oo mashquulay caadaduna iman kartaa anaa daliil iyo caddayn ku filan ma aha bay noqon ictibaarkii taa baraa'aturaxim la ictibaarinayey naqsi iyo khalal baa gelaya saa darteed waxaan idhi anigu inaynan min ilmo ku jira caadiya xayl ka imanin qowlka ah baa dawaahirta ila dhow laakiin madhabka waad aragtaa say tarjiixiyeen iyagu fain inqaaca hadduu dhiiggii kow gabadhii dhiiggay aragtay caaday ka dhigto salaadiina way daysay soon hadday soomanaydna raashinkeedii bay iska bilowday fain inqaaca haduu go-o marka liduuni aqalihi aqali lxaydi xaydka intii ugu yarayd wax ka hooseeya buuba kaga go-ay habeen iyo maalinba ma gaadhin markaasay isku aragtay xayd bay ka soo qaaday laga yaabo mar labaadoo saacaday isku aragtay dibba way weydi nag wax dambaba waa la waayey tabayana dib waxaa ka caddaatay annahu dhiigu hayru xaydin xayd inuusan ahayn bayt dhiiggani dhiig xayd inuusan ahayn baa gadaal ka caddaatay fataqdi salaata salaaddii way qadayn saw mar walba way qadayn lahayde salaaddiina way qadayn oo hadyadu inay caadahays qabtay u haysataye waxaa caddaatay inuu khata ahaa walaa cibrata bilkhaa'i lbayini khata'u halkaasaar iyadana fain inqaaca hadduu goo liaqalihi aqali muddadii ugu yarayd buu gaaray aw akarihi ama tii ugu badnayd aw maa baynahumaa intii udhaxaysay fahuwa xaydun wey wain jaawaza hadduu gudboba akarahu akara alxaydi hadduu gudbo fahiya gabadhu mustaxaadatun gabadh furan ku dhacay wey walahaa waxay leedahay axkaamun axkaam awiilatun oo dheer madkuuratun la sheegay fii kutubi lfiqhi lagu sheegay annagu laakiin mukhtasar baan joognaayo baabulistixaada iyo faahfaahinteeda ma geli karoo mukhtasar ma qaada wey laakiin anigaa kuusoo koobi insha allahu tacaala faahfaahintu waa baabkeedee inta nusuustu sheegtay baan kuusoo gunaanadi doonaa mustaxaabadu goormay noqon markii uu aarka gudbay noqon aarka han iyo tobanka hore xukmu xaaxaaid ay qaadan han iyo tobanka wixii ka dambeeyana mustaxaadiya dhiig furan xukunkiibay qaadan gabadhu dhiiggii hadduu kala joogsan waaya maxay samayn mas'alada koowaad ee horta muhimka inaad ogaato ay tahay xukmu markay qaadato salaadihiina way tukan soomkiina way soomi dib buuna qayb ka mida ka tilmaami doonaa masaa'ilkaas laakiin masalada su-aashu waxay tahay gabadhu dhiiggii hadduu ka wareero goormay xaa'idlo tahay goormaysa mustaxaad la tahay dhiiggii maba istaagaya bisha dhanbe bilahan laba saddex afar shan waa socdaaba maba ingegaba dhiiggii gabadha waxaynu leenahay nusuusta markaan isku soo celcelinay su-aalihii nabiga la weydiiyey sal slam tacqiidaadka iyo ama adkaynta fuqahada aan meel iska dhigno saddex bay noqon gabadhu midood imaa inay noqoto muctaada wa imaa inay noqoto mumayiza waimaa inay noqoto mutaxayira saddexdaan bay noqotaa muctaada waxaa loo yaqaanaa gabadha laba wasfi kulmisay baa loo yaqaanaa waa gabarh caado horay ugu dhici jirtayoo inta aanay ka wareerin bilow iyo dhammaad bay caadadeedu lahaan jirtay wasfiga koobaad wey wasfiga labaadna xaafidatun licaadatiha way xasuusataa way garanaysaa wey bil walba waktiguu ku dhici jiray waqti ku jiray way taqaan hadda waa wareeray laakiin wixii hore way garanaysaa macnaheedu waxaa looga jeedaa gabadh wareerka dhiiggu kula bilowday ma aha oo dhiiggii u horreeye ku dhacayba wareer uu ka bilowday mana aha gabadh caadadeedii hore halmaantay gabadhaa muctaadaa la yidhaahdaa xukunkeedu waa caadadeedii hore raacay waktiguu ku dhici jirayna wuu ku dhacayoo waa caado waktiguu ka guyi jirayna way ka qabaysan dhiigga joogitaankiisa iyo go'itaankiisana waxba ku salayn mayso nabiga ala sl arrintaa markuu tilmaamayo wuxuu yidhi idaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa xaydkaagii aad aqoon jirtay hadduu ku soo galo waktigiisii soo galo salaada iska iska daa waidaa adbarat waktigeedii haddii la dhaafana fakhtisilii wasalli qabaysoo tuko gabadha xaydkeedii baa imaatinkiisa iyo tegitaankiisa dib loogu celiyey qaybta labaadna waa gabadh mumayiza la yidhaahdo dhiiggay kala taqaan iyadu caado hore ma lahayn ama way lahayd hadday lahayd ma xafidsana ama way xafidsan tahay innagoon awsaaftaasoo dhan eegin oo waxaan eegaynaa dhiiggu waa kala noocyo badan yahay dhiig waa mid madow ah dhiigna waa guduud caadi ah dhiigna waa mid boorboor oo calowcalow ah dhiiggii hadday kala garato kan madowna waa caado waxa kalena waa dhiig furan nabigaana la weydiiyo wuxuu yidhi inna dama alxaydi damun swadu yucraf waa dhiig madow oo la garanayo dumarku way yaqaanaan ama markuu imanaya dareen iyo xanuun iyo kulayl bay ku yaqaanaan ama midabkiisay ku yaqaanaan midabkiisana waa tilmaamay faidaa kaana daalika fadaci salaat iska daa hadduu mid kala yimaadana qabayso tukaa la yidhi gabadhaana tamyiiz dhiigga ay kala garanayso baa loo celiyey mumayizaa la yidhahdaa gabarna caadana ma garanayso hadday lahayd xaataa ama maba lahayn ama ma garanayso dhiigna ma kala taqaano taa waxaa la yidhahdaa mutaxayiratun way wareertay waktigii way halmaantay hadday lahayd ama maba lahaan jirin dhiig ma kala garanayso maxaan sameeyaabay soo taagan tahay na caado ma lahaan jirta maya ama waan lahaan jiray laakiin garan maayo dhiigga ma kala taqaanaa maya gabadhaana mutaxayira la yidhaahdaayo iyadana waxaa loo celin lix beri ama toddoba beri bay bishii caado iska dhigi bilow iyo aakhir miday ka dhigataba inta kalena way qabaysan mutaxayira la yidhahdaa intaasaan kusoo koobi hal masalaan ku gebagabaynayo hari ida ijtamacat alcaadau wاtamyiizu faayuhumaa yuqadam gabadhan waa muctaado caadadeedii garanaysa haddana waa mumayiza dhiiggii kala taqaan dee mumayize xugun baad siiseen mustaqila ah muctaadana xugun gaalaad siiseen labadiiba hadday gabadhii isku darsata ma kanay raaci mise kanay raaci qawlaani liahli lcilmi wey aniga taqdiirkayga asaxuhumaa alcaada caadadeedii raaci in caadadeedii la raaciyo labadaba hadday garanayso yaa asaxuhumaa ilaah tafsiilkeeda waa fii muawalaadka de baa adiladeeda iyo tafaasiisheeda mustaxaabo axkaamun awiilatun madkuuratun fii kutubi fiqi intaasaan kusoo koobiya kaga bixi midabka dhiigga jaalla jaallaha iyo walkudratu midka caadada intay ku jirto dhiigga noocyadiisa kala duwanay aragta baabut haddaynan ahayn mustaxaadi iyo tamimayiis ahayn muddadeedii inta ku jirta midabka dhiigga kala duwan caada laga soo qaadi masalada asalkeedana waa xadiidkii bukhaari wariyey umu caiya radi allahu canha wa ardaaha waxay tidhi kunnaa laa nacudu asufrata waalkudrata bacda tuhri shay-an dhiigga waxaa naga yimaaday ama dhiig ahaana ama dhacaan ahaana oo ama midabkiisu biyo cayd lagu daro calowcalaw iyo dhoobdhoob ah ama yar jaallo oon aada u guduudnayn hadday tahay markaan tahaaro qaadannay kadibeen qabaysanno waxba xayl kamaanaan soo qaadi jirin waxba macno maanaan yeeli jirin hadalkaa laba uu leeyahay macno waa ereygay ku dhawaaqday oo mar hadday daahir noqdeen oo ay ka qabaysteen kadib imaatinkiisu waxba u dhici hadalkaa waxaa laga fahmayaa inta aanay ka qabaysanin wixii socday buu ku xisaabnaa walidaalika waxaa leeyahay sufradu iyo kudradu fii zamani alcaadati xaydun wa fii zamani uhri naqaaun mataa iyo duhurkay ka mid yihiin zamankaas zamankaa xeedkana kiisaasay raacsan yihiin oy xisaaban yihiin waa in ra'ad gabadhu hadday aragta waqtan xilli bay daman dhiig aragtay oo waqtan xilli xigana naqaa'an duhri bay aragtay oo waqtan xilli kalena daman bay aragtay wahaakadaa saasaa kusoo noqnoqotay walam yujaawiz isku darkaasoo dhanna ma gudbin alkhamsata cashara shan iyo toban ma gudbin walam yanqus kamana harin oo kama dhimana majmuucu dimaa'i inta dhiiggaa marka la googooyo can yowmin walaylatin kama yara fadimaau dhiigagii iyo wanaqaau uhrigiiba almutakhallilu kala dhexgalgalay kulluhaa xaydun wey wuxuu ku leeyahay haddii dhiiggii qasab ma ahayn xaydkii inuu hadiya goor qoyanaado oo socdo inuu marna yimaado marna yar kala go-ay shay abiiciya wey waaqac iyo xayaatada istiqraha iyo dumarkuna wuu ku tusay mar hadday sidaas tahay mar hadday gabadhu dhiig aragto marna iska weydo mar kala aragto mar kale iska weydo maxaa lagu samaynayaa waxaan leenahay isku darka muddadaasi waa inaynan agarulxaydi gudbin inta dhiiggu ku dhacdhacayay marka la eegana waa maalin iyo habeen inayna ka yaraanin intaa hadday tahay waxaan oo dhan waa un xayd iyo imaatin iyo kala googuhiisii caadiga ahaan wey haddii laakiin ay intaa ka badatana baabulistixaadu dhiiggaasi geli hadday yowmun walaylatun ka yaraatana baabulistixaadu geli oo tabayana inqaaca liduuni aqalihidii aada soo martay bay noqon waa aqalu nifaasi dhiigga umusha waxaa ugu yali laxdatun ilbiriqsi wey inuusan dhiigba gabadhii ka imaninoo ilmo qalalan iyo xalun ay soo tuurtana waa dhici kartaa biyihii xabka iyo ilmo intay soo tuurto inaan dhiigba imanna way dhici kartaa masaladaana horaad u soo martay oo muujibaati lgusli markaad soo maraysay wa khuruuju lwaladi jaafan baad soo martay ilmihii oo qalalan mud haduu soo dhaho soo boodo qabays baa waajibaya baa lagu yidhi haddaba hal mar intuu dhiiggu ka yimaado inuu iskaba istaagaa dhici karta waqaalibuhu inta ugu badanna loo badan yahay badanaana arbacuuna yowman afartan maalmood weeye wa akaruhu inta ugu tiro badanna situuna yowman lixdan maalmood weeye fain jaawazahu lixdankii hadduu gudbana fa mustaxaadatun dhiig furan wey sidaa weeye madhabka iyo fuqahada akarkoodu sida ay qabaan masalada laxdatun iyo haalibuhu arbacuuna yowman dhib ma laha laakiin lixdan maalmood inuu gaadhi karaa khilaafa nasi ah waxaa nabigeena ka sugan sala allahu alayh waalih wasalam sida imaamu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja iyo xadiidka ummi salama ka wariyeen in nabiga ala slam xilligiisii haweenku afartan beri ay fadhihi jireen umul ahaan bay fadhihi jireen kadibna dee salaadahay tukan jireen waxa ugu badaneen lahaye xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha iyagoo umula in ruksad loo siiyey salaadii iyo inay ka tagaan ugu badnaan afartankaa beri baa la hayaa haddaba xadiidka afartan beri baa akaruhu arbacuuna yowman baa daahirka naska waafaqsan laakiin situunadu daliil ma laha daliilka waa khilaafsan tahay marka jumlada waa madhabka laakiin daliil ahaan daciif wey intaasaan caawi isaga daynaynaa way axrumuda way inala dheeraan war iyo hadal badanna way u baahan tahay habeen dhamaan insha allahu tacaala waan isaga iyo najaasaadka qayb isku daraynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ila anta